waxaynu maraynay axwaal binaa mudaaric ficilkii mudaaric binihiisa xaaladaha uu leeyahay binaaha iyo icraabkiisii labadaba oo laga hadlay darsigaasi waxaynu soo sheegnay ficilka mudaaric inuu leeyahay mucrab iyo mabni labadaba waa ficilka keliya ee maxaa la dhaha afcaasha ka mucrabkaa isaguna waxay culummadu yidhaahdaan ficilada asalkoogu waxa weeye inay mabni noqdaan jamiic alafcaal waxaa asal u ah in la bineeyo ficilada maadiga iyo afcaalulamri dhammaantood waa la bineeyey asalkii ku yimaadeen ficilka mudaarico keliya ayaa asalkaa khilaafay oo mucraboo la ecraabay isaguna asalkiisii wuxuu ku noqdaa oo uu mabni noqdaa laba xaalood marka ay nuunu niswa xidhiidho oo sukuun lagu bineeyo yadhabna yashrabna yurdicna yaakulna iyo marka nuunu tawkiid ay la xidhiidho sawaun kaanat aqiilatan aw khafiifa oo la idhaahdo ma layadhabanna ma layadhaban layashrabanna ama layashraban la idhaahdo waayahay <clears throat> marka labadaa xaaladood wuxuu ku noqday ficilka mudaaric asalkiisii binaha asalkiisu afcaasha waxaa idin labinay wixii labadaa xaaladood ka soo harayna wuxuu noqdaa mucrab mucrabka waxa uu icraabku asal u yahay asmaada ficilkan mudaaricna sida kutubta dambe ee waaweyn insha allah waad ku baran doontaan waxa uu mucrab u noqday xataa xaaladaa uu mucrabka yahay liannahu ashbaha alma ismigu shabahay oo icraabku asal u yahay markaasaa mucrab laga dhigay calaa kulli xaal waxaynu odhan karnaa ficilka mudaaric saddex xaaladood buu leeyahay xaalad sukuun lagu bineeyo iyo xaalad fadxa lagu bineeyo iyo xaalad la icraabo xaalad la icraabo tambriinaadkii markaas tambriinaadkii ayaa aynu maraynay tamriinaad caama bay labada sheekh halkaa ku qoreen tamriinaad caama fii binaa'i alafcaali cinda itisaaliha binuuni niswa wa nuuni tawkiid labada nuun dadka qaarkood oo iska dhex ma kala gartaan sidii loogu hadlayay haddii la idhaahdo masala ficilka nuunu niswa geli wuxuu gelayaa nuunu tawkiid nuunu tawkiid soo geli haddii la idhahdo nuun niswa ku qalda ficilay ku jiraan labada nuun midkood hadduu arkana ma kala garta midda ku jirta markaa si gaara inay u kala saaraan bay tamriinka labada sheekh u soo labadii nuun inay kugu tababaraan oo aad la qabsato oo aad kala fahanto waxaynu nihi labada nuun nuunu niswa iyo nuunu tawkiid marka loo fiirsaday iskuma dhowaa furuuq badan baa udhaxaysa farqiyo badan baa jira oo kuwaana insha allahu kutubta dambe aad ku arki doontaan laakiin waxaan ka sheegnay labada nuun daatadooda lafahaantooda marka loo fiirsado way kala duwan yihiin way kala duwan yihiin oo yani isku nudqiba maaha ma iskuma ekaba nuunu tawkiidku amaan idhahda nuunu nisuhu waa nuun keliya oo kor dhigan nuunu tawkiidku marna sidaa maaha nuunu nisuhu waa na oo keliya nuun keliya oo la kordhiga na nuun nisuhu marna na maaha ama wuu shadan yahay waa nuun shadan macnahiigu laba nuun buu ka kooban yahay wey oo toori reeban tahay ta dambile kor dhigan tahay nuun shadan oo kor dhigan wey marka waa inaad tiraahdo masalan yadhabanna banna ma akhrii kartid nuun shadan keligii nuun shadan haddaan kuu qoro oon ku idhaa akhri miyaad akhrii karta na baa la odhanaya miya wax lagu soo reebuu u baahanya idan nuunka horaa reeban xaraf lagu soo reebo bay anna binna wax lagu soo reebo oo ka horeeyo xarakaysan ayuu baahan yahay nuun weeye nuun maa nuun ama nooca labaadee nuunu tawkiidku leeyahay waa nuunun saakinatun nuunun saakinatun nuun ma noqdo nuunun saakinatun nuunu tawkiidku waa labadaa nooc nuunun mushaddada maftuuxa iyo nuunun saakina labadaa midna nuunusuhu ma noqdo nuunusuhu wuxuu noqdaa nuunun maftuuxa hayru mushadada marka halkaa way ku kala duwan yihin fii daatiha akhriska keliya markaan ku dhawaaqaad garanaysaa waxaan ku dhawaaq na keliya markaan ku hadlo sida yurdicna yakulna taasi waa nuun yakulanna ama yakulan markaan dhahna waa nuun tawkiid maxaa kale ku kala duwan yihin bixarakati alxarfi اladii qablaha xarafka ka horeeyaad fiirinaysa nuun niswaha waa in la reebo nuun niswaha waa in la reebo waxa ka horeeya nuun tawkiidkana lama reebi karo lama reebi karo halkan waxaan ku dhiganay in la fadxiyo way jiraan qur-aanka la yaquulannana way jirtaa iyadoo la godana waad arki doontaa oo layaquuluna way jirtaa qur-aanka laakiin waa in la xarakeeyo mar walba waxa nuunta ka horeya wax arkisaya halkanna waa fatxa ku dhigan oo la fatxinaya layadhabanna layadhaban layashrabanna layashraban marka marka ay meesha ku sheegan tahayna waa inaad fahmi karto macnaha adoo kaashanaya jumlada macnaheega meel dumar laga sheekaynaya badan jamaacatu nisaa laga sheekaynayo nuunteeda tahay inay nuun usoo ka dhigto akhriska iyo meel hadalkuun la ta'kiidinayo dumar jamc ku jirin oo ay tahay inaad nuunta meesha ku qoran nuunu tawkiid ka dhigto macnahana jumladana waad u fiirsanaysa dabeedna labada nuun sida loo kala akhriya waa inaad taqaanade mid walba waa inaad halkiisii dhigto halkeedii dhigto tamriinkan taasuu ugu talagalay labadaa nuun in la kala garto haddii aan iskaga daro furuuqda kutubta dambe aad ku baran doontaan qaarkood iskaga daro waa iska meesheeda in lagu suga fiicanoo midowliba dee kutubta waxaa loo kala waaweyneeyey ee kitaabna wuu u yaryahay kitaabna wuu dhexdhexaad u yahay midna wuu u weynyahay waa in cilmiga halkiisa loogu yimaado ya culummada waxaa la dhaha rabbaaniyiinta ah rabbaaniyiin waa kuwa cilmiga ardada ku tababara cilmiga yar uga bilaaba intaan cilmiga weyn la gaari kaweyn intaanay gaarin ilaa halka kitaabka ugu dambeeya wixii ku yaalla hadduu sheekhu uga sheekeeya arday bilow dee khadaa baa ku jira waa tartiib tartiibta markaasaa tartiib loo soconaya maalin bayn baa lagu daraya laakiin haddaan iska ugu daro eh, waxaa ka mida furuuqda ood arki doonta oo kolley icraabkaba dee idinku jirta nuun nisuuhu bal waxaabay iman doontaa kitaabkan juskan labaad juskan labaad waa kitaab weyn aljus الثاني min kitaab الnaxو الواadix isaga laftiisa kitaab yaraan ahayn labada sheekh aad bay u dallaceen mustawihii waxaan jeclaan lahaa ay kitaabka koobaad oo kale kitaabka ku socday ee aadka u fududaa hadday kitaabka labaadna kaasuu ku wadi lahaayeen waxay noqon lahayd yani muriix bay noqon lahayd laakiin xoogaa uu badan yahay juska labaad duruustiisuna duruus fudud maayo duruus culus wey kan inoogu iman doonaanba waxa weeye nuunu niswa waxay isku mid yihiin alif الاثnain waaw اljamaaca yaa اlmukhaطaba waa soo maray amarka markaynu marayn aynu soo maray iyo xataa qaarkood ficil maadigi ataaw اlmutaxarika waa ficil maadigii ku soo maray lix damiir oo la sheegi doono oo kuwaasi ka mid yihiin oo weligood faacil noqda ama waxa la dhaha naib faacil waa damiir nuun nisfuha waxay isku bah yihiin waaw ljamaaca macluum bay ku kala duwan yihin tanna jamca ragay ku tustaa tanna jamca haweenay ku tustaa damiir bay wada yihiin waa damiir jumlada ay ku jiraan waxbay ka noqdaan faacil ama naa'ibu faacil bay noqdaan labadaa midkood faacil baynu imika soo dhigan faacil bay noqdaan alifulinaynka iyo ataaulmutaxarika iyo yaalmukhaaabana waa la mid naadiba iyaduna ku jirta waxaad moodaa lixdaba inaan soo dhigana mogta saddexdii ficil maadiga marka la xidhiidhaan mabniya cala sukuun ka dhigi jiray naa addaalatu cala alfaacil markay tahay ay faacil tahay addaalatu cala alfaacil attaa'u almutaxarika nuunu niswa soo halkaas saddex maahi saddexdaa waxaad ku dartaa saddexdii ficil amarka aynu ku soo marray ee ka dhigaya mabniyun calaa xadfi nuun alif اlithnain waaw اljamaaca ya mkhaaab waa imsa lixdaa damiir waa lixdaas al lixdaa damiir waxay noqdaa faacil ama waa damiir dhammaantood waa damaayir waa faacil ama naaibu faacil idriba markaa tira alifta waa faacil daraba iyo qaala iyo dahaba markaa tira alifta waa faacil markaad tidhaahdo maala yadribaani iyo yakulaani iyo sharabaani alifta waa faacil an waa irsini markaad tidhaahdo darabuu dahabuu akaluu wowdu waa faacil markaad tidhaahdo idribuu ishrabuu ijlisuu wowdu waa faacil markaad tidhaahdo yajlisuuna yakuluuna yashrabuuna wowdu waa faacil an waaw jamac markaad tidhaahdo darabna jalasna akalna sharibna nunta waa faacil markaad tidhaahdo yadribna yakulna yashrabna yaqra'na nuntu waa faacil markaad tidhahdo idribna ijlisna iqra'na nuntu waa faacil lannaha nuunu nisb taawul mutaxarika darabtu darabta darabti dahabtu dahabta dahabti iyadu maadigaasay ku egta waa faacil ya manasat mukhaaaba markaad tidhaahdo maala idribii ishrabii iqra'ii ama ad tidhahdo anti ya faatimatu ta'kuliina tashrabiina taqra'iina ya-da ku jirta ya mukhaaba lena waa faacil nunnisuhu waa faacil waa damiir oo faacila ama nuun tawkiid fahiya xarfun laa maxala lahu min alcraab nuun tawkiidku waa xarf sida maala min iyo ilaa iyo can iyo calaa ay xaraf u yihiin qad iyo sawfa iyo taw taaniifi saakina iyo kuwii noocaas aha ay u yihiin maxay xaraf sida lam iyo lan iyo an iyo idan iyo key ay u yihiin xaraf nuunu tawkiidna waa xaraf sida ay inna iyo anna iyo kaana laakina layta lacalla ay u yihiin xaraf xarfu min alxuruuf wey macno leh nuunu tawkiidku macnay leedahay macnahiigu waa tawkiid laakiin laa maxala laha min alcraab laysat faacila laa taqacu faacila walaa mafcuula walaa majruura walaa mansuuba walaa laa shay waa xarf waayahay marka halkaana way ku kala duwan yihin labadooduba kelimay wada yihiin nuunu tawkiidku waa kelima nuun niswana waa kelima laakiin kelimadu imise u qaybsamaysa waxay u qaybsamaysa ismi iyo ficil iyo xaraf nuunu niswa waa ismi waa damiir kawaaw اljamaca wa alif الاثnain wa ya almukhaطaba ama nuunu tawkiid fahiya xarfu waa waxay ka mid tahay waxyaabahay ku kala duwayen laakiin waxaa aad inoo khuseeya xarakada iyo inaad ku kala garataan tamriinaat caama fii binaaءi اlafcaali waa tamriinaat caama oo ficilada binahooga ku saabsan cinda itisaaliha cinda itiصaaliha markay la xidhiidho cinda itiصaaliha cinda itiصaaliha markay la xidhiidho binuuni الniswati iyo wa nuuni tawkiid ay la xidhiidho labada nuun nuununiswa ficil maadiga ma la xidhiidha nuununiswa jalasa la xidhiidhi jalasa jalasna ficil mudaarica ma la xidhiidha maxay noqonaysaa yajlisna amarka ma la xidhiidha ijlisna saddexdaba way gasha jalasna yajlisna ijlisna soo saddexdii nooc ba ma geli saddexda noocba waxay ka dhigtaa mabniya cala sukuun maadigii ka soo bilow nuun si waxaa ku jirta qoladii mabniya cala sukuun ka dhigaysa ficil amarkii raaci waxay ka dhigaysaa mabniya cala sukuun ficil mudaaricii u dambeeyey markay nuun la xidhiidha maxay ka dhigaysay mabniya cala sukuun marka iyada mar walba maxaa la socota ficilkay doontaba gashay ficilkay gashaba mabni bay ka dhigaysaa xataa mudaaricii mucrabka ahaan jira mabni bay ka dhigaysa maxayna ku birinaysaa nuunniswaba haddaad aragto ficilku waa mabniy cala sukuun macnaa daalika waxa ka horeeya waa inaad sukuuniso oo ficilka akhirkiisii amaa nuunu tawkiid ficil maadiga ma gashaa bal xusuustaada maadiga waataynu soo dhiganay amarkii baynu soo qaadanay mudaaricii baynu soo qaadanay hadday gasho waa la sheegaya nuunu tawkiid maadiga ma gashaa maya waxay yidhahdeen warkaas uu dhammaado adkaynuma baahna wa kalaa lagu adkeeya wartigaa dadka sheekeynaysood leedahay warkaasi u dhacay inuu tawkiid laguma adkeeyo marka daraba iyo dahaba iyo jalasa meelay usoo marta malaha nuuni tawkiid maadiga ma gasho labada ficile kale way gashaa ficila markii way gashaa mabniya cala fatxi bay ka dhigi jirtay idribanna iyo idriban ijlisanna iyo ijlisan waa ficila markii way gashaa ficilka mudaaricna way gashaa layjlisana iyo layakulanna iyo layashrabanna labada nooc bay gashaa labadana waxay ka dhigtaa labadaba waxay ka dhigtaa mabniyun mabniyun cala alfatxi ijlisanna ficilka akhirkiisa u fadxisaya iyo layajlisanna isagana u fadxisaya marka nuunu tawkiidku iyo nuun nisugu waxyaabahay ku kala duwan yihin waxaa ka mid a nuunu niswa ficilladoo dhan way gashaa jamiic alafcaal almaadiya walmudaarica walamr nuunu tawkiidna waxay gashaa maxay laba noocoo keliya ficil maadiga shaqa kuma laha lakin waxay gashaa mudaarica iyo iyo amarka cayin fi اlcibaaraat اlaatiya alafcaal almutasilaة binuun الniswa washkul awaakhiraha cayin fi اlcibaaraat اlaatiya cibaaraadkan soo socda waxaad ayshaa waxaad cayintaa alafcaal almutasilata ficilada la xidhiidhay binuun الniswati nuun niswa ay la xidhiidhay ama nuun niswada la xidhiidhay saasuu qoray almutasilata hiya binuuni niswa iyadaa la xidhiidhay nuun niswa washkul awaakhiraha aakhiradoodana xarakee taqra'u اlbanaatu wayalcabna wayalcabanna odhan maayo taqra' albanaatu baa horaysa albanaatu maxaa la odhanaya dabadeeda nuun nisba waa inu meesha yimaado haye wayalcabna gabdhuhu waxbay akhriyayaan waana ciyaaraya wayalcabna ficlu mudaaric mabniyu calaa sukuun wa nuunu niswati faacil mabniyun calaa fathi wa nuunu niswa meel kastay ku jirto waa faacil aacil mabniy al sukun mabniy al ai alcabna nuntao mabniya al ai ma haday sukuunsan tahayna mabniy al sukun baad onaysa haday fadxisan tahayna mabniya al ai annisaau yacmalna haweenkii waxay qabanayaan alwaajiba lilwaطan yacmalna alwaajiba bay samaynayaan lilwaطani yacmalna soo nuun nin soo maha waa inaad reebto ficilka akhirkiisa ficlu mudaaric mabniyu calى sukuun liitiصaalihi binuuni الniswa wa nuun الniswati faacilu mabniyu calى اlfaطxi تجنبna الضaحك الكaثيiرa ya فatayaat تجنبna iyo تجنبna loo akri karaa labadaba lakin waxay ku xidhan tahay yaa lala hadlaya تجنبna haddaad tiraa nin keliyaad la hadlaysa ya أحmed halkana yaa fatayaatu waa ku qoran gabdhahow maxaan u akrinaa marka dumar badan la hadl تجنبna nuun niswa ka dhig meesha تجنبna ishrabna iqra'na kulna qulna tajanabna ficlu amrin mabniyun cala sukuun nuun niswana waa faacil adaxika waa mafcuulkii adaxika ama adixka qosolka ka fogaada qosolkii alkaiira faraha badna qosolka badan iska daaya haye muxuu noqonaya alkaiira nactun mansuub sootaynu nactka soo qaadan nactun mansuub ya fatayaat kaiiru min الnisaa yashtagilna biطib kaiiru min الnisaa in badanoo dumar ka midihii yashtailna waxay ka shaqeeyaan biibi caafimaadka yashtailna ficlu mudaaric mabniyun cala sukuun labisat اlbanaatu iyaabahun wakharajna labisat اlbanaatu iyaabahuna dharkoogii bay xidheen wakharajna way baxeen kharajna ficlu maadin kharajna ficlu maadin mabniya cala sukuun واتصاله بالنون نصف افهمنا الدرس يا تلميذات افهمنا الدرس يا تلميذات افهمنا فعل أمر وفهم شركة قبله افهمنا فعل أمر مبني على سكون نثني على الفتيات اللاتي حفظن دروسهن نثني على aلhanaaءu calى waa faallada fiican iyo ammaanta waxaan ammaanaynaa alfatayaati gabdhihii allaatii xafidna ee xifdiyey ma korka ka qaybay ee ka qabtay duruusahunna cashiradoodii halkee uu ku jiraa ficilka nuun niswa uu ku jiraa waakii xafidna xafidna xafida ayuu ahaa xafidna ficlu maadin nooca ficilka waa inaad garato ficlun maadin mabniya cala sukuun xafidna yaxfadna ixfadna saddexdiina xafidna way xifdiyeen yaxfadna way xifdiyayaan iyo yaxfadna التمرين الثاني عين في العبارات الآتية الأفعال المؤكدة بالنون وضد النون وأواخر الأفعال بالشكل عين في العبارات الآتية في العبارات الآتية الأفعال المؤكدة بالنون فعلada nuunta lagu adkeeyey ka soo saar wabid الnuun iyo وawaakhir الأfعاal nuunta lafteeda iyo ficilada akhirkoogaba bishakli xarakeed ku dabdi shakli nuunta xarakee buu ku leeyahay lanna nuunu tawkiidka lafteeda ayaa marna waaa lagaa rabaa inaad shado oo aad fadxiso marna waxaa lagaa rabaa inaad sukuuniso ood reebto marka ku dhawaaqidu waa dabdi haddii aad akhrido waa la garan karaa inaad kor dhigtay ama shaday iyo in kale ficilka akhirkiisa waxaad xarakeysay waa la fahmi karaa inaad reebtay iyo inaad fadxisay idaa caatabta sadiiqan haddii aad canaananaysa saaxiib falaa tubaaliqanna fii citaabi ha ku fogaanin mucaatabadiisa laa tubaaliغana carabtu waxay dhahdaan wayabqa alwuddu maa baqiya alcitaabu canaanta badani ma badno ma fiicna canaanta badani ma fiicna qofku inuu canaan badan yaho yuxaasibu calaa kuli sagiirati wakabiira mogta aad saaxiibka u tirisa wax alla waxu sameeya sidanaad yeesha waxanaad samaysa yaa waxaasi wax wanaagsan ma akhlaaqda wanaagsan laysa min alkhuluqi yani min alakhlaaq almaxmuuda laakiin mararka qaarkood iyuu citaabku dawo yahay markuu qofku yani yar xadaafto ee uu dhibsado hawsha ee dhibto inuu qarsado oo saaxiibkii uba sheegi waayo waxa uu dhibsanayo waxa ka fiican isagoo mar sheega ayaa ka fiican carabtu waxay dhahdaan wayabqa alwuddu kalgacaylkuu jira maa baqi alcitaabu intay canaanti jirto inta lays canaananayo weli waa laisjecel yahay maalintaad ka godo qofka anaantana waad ka daynaysaa dibgiisana arahaad ka aadaysa laakiin haddaad jeceshahay weliya walaaltinimadii iyo saaxiibtinimadii jirta waxaad doonaysaa war maxaad saa u samaysa marka laa tubaaliqaneg canaantii ma diidin mararka qaarkood in canaani timaado laakiin ha sii fogaynin dib wax ka teg falaa tubaaliqanna fii citaabi nuunu tawkiid maxaan akhriyay laa tubaaliqanna haqiila walaa khafiifa aqiila khafiifadii akhriha laa tubaaliqan nuuntaa la reebaya waa khafiifataas labada jeerba ficilku waa mabniyun cala alfatxi aynka u dambeeya moogta baalaqa yubaaliqu almubaalaqa waa bunbuunin iyo ka badbadin moogta aynka u dambeeya aynku u fadxisanya falaa tubaaliqanna iyo laa tubaaliqan ficlu mudaaric mabniyu calى اlfatxi liitisaalihi binuuni tawkiid الثaqiila aw اlkhafiifa ittaqiyanna غayض الxaliim ittaqiyanna غayض الxaliim waxa weeyaan iska ilaali qofka xaliimka ee dulqaadka badan cadhadiisa waa qof dulqaad badan lagama cadhaysi cadhadiisa iska jir lann hadduu cadhoodo waa qof in badan sabro maalintaasi inuu furtuuraa laga yaaba oo arintuu la fogaato oo la xallin kari waayo ittaqiyanna hayda alxaliim marka waa ficlu amrin mabniyun cala alfatxi liitisaalihi binuuri towxiid utruk ilaciba waaqbilanna calaa camalik utruk ilaciba waaqbilanna وأqbilan calى camalik ficlu amrin mabniyu calى اlfatxi liitiصaalihi binuuni tawkiid aلثaqiila aw اlkhafiifa أqbilanna أw أqbilan laa tasnacanna macruufa fii غayri أhlih laa tasnacanna macruufa wanaag ha samaynin wanaag ha samaynin fii غayri أhlih وman yasnac الmacruufa fii غayri أhlihi yulaaqi kama laaqa ninkii ay ka sheekayn jireen adabka carabiga carabta waraabaha dabo way ugaarsataa way ugaarhsan jirta marka niman baa waraabe eryanayeen maalintii oo dhan bay waraabe eryanayeen ruwa gooray daaliyeen oo marka inay qabtaan ay yeeru jiraan way ugaarsanayaan hilibkiisa cunaya ayaa wuxuu ka galay reer ninkii reerka lahaabaa kusoo baxo wuxuu hi waa magantayda baalku hadduu halkaa soo galay reerka soo galay anuu magan yahay lama taaban karo dabeedna nimankii de markay ka baqeen inay isku dhacaan ba iskaga noqdeen baalkii maantao dhan ay eryanayeen ay daaliyeen ninkii intuu socday buu geed halkaasoo kale meelahaas tegey u seexday waraabihii intuu ka baxay halkii uu galay reerka ayuu ninkii u yimid dabeedna afku afka u geliyey isagoo hurta ayuu madaxa ama cunaha qabtay maba sii dayn halkiibuu ku dhameeyey oo kaga tiray ninkii badbaadiyey ee magangeliyey buu cunaya waraabihii isaga horta dabeedna walaalkii baa loo sheegay gabay dheer ayuu walaalkii markaa tiriyey ninkan waxaa la yidhi markuu weliba badbaadiyey caanuu siiyey caano geeliya waxbuu siiyey waraabaha waraabihii oo yani marsa maxaa la dhaa neeftuuraya oo finisha waxbuu siiyey caano iyo waxbuu siiye oo caanihiibuu cabay oo uu ka dhargay goor dambana markuu isagii seexday meelahaasu ka daba tegayo isagii laftiisiibuu cunay marka walaalkii baa gaba dheer soo tiriyey moogta waman yasnac ilmacruufa ya fii hayri ahlihi yulaaqi kama laaqa mujiiru mucaamiri ummu caamir baa laydhaa kunyada kunyatu dam ummu caamir baa laydhaa ninkii ummu caamir badbaadiyey wixii helay ayaa helay buu yidhi ninkii wanaag sameeya cid aan u qalmin cid aan u qalmin macruufka iyo wanaagga haddaad u samayso wixii ninkii ummu caamir markaasu ka sheekeeyey moogta waxaasuu dhigay yaa caano iyo waxbuu uga lisay markii uu ka dhergeyna isagiibuu ku bilaabay bu waayahay laa tasnacanna macruufa fii hayri ahlihi malaha waxay ku fiican tahay qofku inuu macruufka kolley iska sameeyo cid walba uu sameeyo wanaagga uu ka shaqeeyo ya ayaa ayaa wanaagsan laa tasnacanna iyo laa tasnacan ficlu ficlu mudaaric mabniy cala alfatxi لاتصاaله بنون التوkيد معروفة waa مفعuuلkii مفعuuل bه maنصوب ليkhتاaرنa كuل إنساaن صديقة ليkhتاaرنa ha doorto كuل إنساaن qof kasta صديقahu صaحيiبkii ha doorto xulashay arrintan u baahan tahay maaha in qof kasta la iska raaco qof kasta inaad iskala saaxiibta maaha ikhtiyaar bay u baahan tahay iyo xulasho waa xulasha moogta qof wanaagsan waxay culimmadu yidhaahdaan waxaa la doortaa qof kaa wanaagsan oo diinta kaaga fiican aqoonteeda kaa yaqaana ku dhaqankeega kaa yaqaana kaa dadaal badan ayaa ayaa ayaa lagu ayaa lala saaxiiba lannahu kaas waad ku dayanaysa aqoontiisaad kaga dayani cibaadadiisaad kaga dayani waad raacaysa mar walba waxaad oranaysaa ninkan gaadi moogta ninkan gaad oo la mid noqo oo isagiiba xataa ku dhiirigelinaya kitaab hebel miyaana degan kan kale miyaana degan dee soo dhigo kitaab hebel tego halkan ka soo dhigo halkan tegaya kitaabkaasaan tegaya inawada israacne khayrku ku jire dadka waxaa ugu liita ninka la saaxiiba nin ka hooseeya ku cilmigaaba aan wax ka garanayno adiga kaa dhiga awliyo oo markaad yani salaada duhurkiibaa soo tukaday jamc kusoo tukaday yidhaahda wallaahi waad fiicantahay anigu gurigaa ku tukaday yidhaahda oo magaranaysa intaa kaaga dhiga xasanaad kaaga dhiga oo markaad eh, hal xadiis akhriday ani sheekh baa tahay adigu xadiisyada waa taqaanaa <laughs> hal xadiis markaad akhrido oo adigii maarksa waan kula hadhayaa kaas wuu kula hadhaya inaad wax taqaanan waad ismoodi mogta inaad cibaadaysanaysa ismoodis laanna waxaad la socotaa qof kaa daciifsan oo kaa liita cidda kaa sarraysa ayaa ma garanaysaa ayaa dhinacaa la eegaayo xagga diinta iyo cibaadada iyo cilmiga iyo qofka kaa sarreeya ayaa la eegaa adduunyada markay noqotona kuwa kaa liitaa laeg oo maarta dee lagu cibro qaatayo intaasoo qofuu kaa hooseeya ayaa jira ama kaa liita liykhtaaranna laamtaa waxaa la dhaha laamulamr waa inoo soo socota laamulamr ha doorto liyunfiq duu sacatin min sacatii wey ta ku jirta iyo walyataladaf iyo walyuufu iyo liykhtaaranna wuu adkaynaya laamulamrna waa la geliya tawkiidna waa la geliya ha xusho oo ha ka fikiro kullu insaanin sadiiqahu saaxiibkii marka waa ficlu amrin ficlu mudaaric mabniy cala اfatxi litisaali binotokin ida hafa sadiiquka fakhfiran hafwatahu ida hafa sadiiquka saaxibkaa markuu meelka dhac sameeyo zalla uu sameeyo fakhfiran ama fakhfiranna hafwatahu ay zallatahu iska dhaaf maaragta meelka dhicisa waxya badan baa indhaha laga laabta laa tacidanna wacdan wa laa tacidan laa tacidanna ha ballan qaadin wacdan ballan wa tukhlifahu oo aad baajiso labadaa isku dar ballanqaad iyo baajin ballankii haddana aad ka baxdo wa tukhlifahu marka laa tacidanna buu jeedaa ficlu mudaaric mabniyun cala alfatxi liitisaalhi binuun toki laa yactamidanna axadun على غير نفسه لا يعتمدن أحد على غير الله على غير الله إلahay cidaan hayn qofna yaanu ku tiirsanin oo aaminin oo tala saaran calىa غayri nafsihi marka la idhaana oo macno kaa ka hooseeya oo ah adigu naftaada bacd اllahi tacaalى adigu naftaada ku xisaabta qof kale ha isku halayni oo bashar oo bani aadam oo aan ilaahay ahayn ha isku halayn qof baشharoo bani aadama ha isku halaynaya makhluuqaadka ah laa yactamidana أxadu qofna yaanu ku tiirsanin calىa hayri nafsihi waxaa naftiisa ahay naftaada ku talagal marka yactamidana waa ficlu mudaaric mabniyu calى اlfaتxi liitiصaalihi binuuni tawkiid halkaasi waxaa ku jira oo aan u malaynaya craabkana inuu inoogu keeni doono craabkaynu si fiican ugu sharixi doona ficilada imika ficilkaa udambeeye labada ficile u dambeeye laa tacidanna iyo laa tactamidanna marka lena iyo kii nambarka afraad ku jiray laa tasnacanna macruufan laadaa ku jirta waa noocma laa tasnacanna ha samaynin laa tacidanna ha ballan qaadin laa yactamidanna yaanu ku tiirsanaanin laadaas waa noocma laa annaahiya wey maxay samayn jirtay laa annaahiya maxay samayn jirtay ficilka mudaaric markay soo gasho way jasmin jirtay waa inay reebto waa min aljawaasim xarfun jaazim wey waxay isku mid yihiin lam iyo ma garanaysaa kuri kale wax jasminaya sidii lammaayo ayay isku mid yihiin waa jaazim marka ay laadii wax jasminaysa soo gasho ficil mabniya oon akhirkiisu isbedelaynin oon la bedeli karin oo nuunu tawkiid la xidhiidha hadday nuunu tawkiid ficilka la xidhiidho maxaa lagu binaynaya fatxaa lagu binaynaya maxay ka bedeli kartaa leedaa soo gasha tasnacanna oo ah ficil mudaaricoo mabni mabni waa maxay macnaheedu laa yataayaru aakhiruhu weeye nuunu tawkiid baa ku jirta waa mabni maxay ka bedeli kartaa laadii ma reebi kartaa ficilkaas ma jasmin kartaa ma jasmin karta leanno hadday jasmiso kaas da waa mucrab hadday jasmiso ficilkii mucrab baad ka dhigta almabni laa yatahayar aakhiru waxa la odhanaya ficilku isbedeli maayo laa yactamidana siduu inoo soo wado ficilka yactamidana waxaa la odhanaya ficlu mudaaric mabniyu cala alfatxi sooma fii maxalli jasmin baa la odhan karaa halka ficilkani yaallaa waa la jasmin lahaa haddaanu mabni ahayn waa la jasmin lahaa haddaanu mabni ahayn halkeedaan insha allahu waa duruusta soo socota weeye laba dhowrka darsi ee nagu soo maaragtaa dhow ayaan arrintaana ku dhigan doonaa التمرين الثالث صل الأفعاaل الآتية بنون النسوة فعilada waxaad la xidhiisaa nuun نسوة ثuma اشhكل أواakhرha صل waa la xidhiidhi يستمع النصيحة يستمعna النصيحة yadbaku acaam maxay noqonaysaa يطبحن الطعام متكرر يدبر شؤون المنزل يدبرن شؤون المنزل يفتح الشبابيك طاقدها يفريا جمع شباك النافذة هي يفتحن الشبابيك يغلق الأبواب يغلقن الأبواب يفرش البسط وحقوق ليا جوجل يفرشنا gogol yafrishna albusut yushcilu lmasaabiix yushcilu lmasaabiix laydharhkiibuu shidayaa waxay shidayaan dhe yushcilna almasaabiix yastamicna yadbakna yudabirna yucalimna yucalim اlaطfaal baan ka tegay yucalimna اlaطfaal yaftaxu shabaabiik yaftaxna yugliqu yugliqna yafrishu yafrishna yushcilu yushcilna التمرين الرابع أكد الأفعال الآتية بالنون الخفيفة مرة والثقيلة أخرى واضبط كلا من النونين وأواخر الأفعال بالشكل ficiladan waxaad ku adkaysaa nuun tawkiid khafiifa ah ama haqiila ah marna khafiifa ku arkay marna haqiila labada nuun iyo awaakhir alafcaalna shakli ku dabdi maaragta xarake liyajlis caliyun cali ha fadhiisto la xidhiidhi muxuu ahaayeen nuunu tawkiid haqiila ah horraysi maxay noqonaysaa liyajlisanna caliyun khafiifa liyajlisanna caliyun caamil الnaasa birifqi dadka rifqi kula dhaqan caamilana الnaasa birifqi caamilan caamilan الnaasa birifqi ama marka dambe caamil الnaasa ba iska noqon karta laa takhtaliط biاlmarضى laa takhtaliط biاlmarضى had dhex geli dad buka laa takhtaliطanna biاlmarضى iyo laa takhtaliطan laa tukir min الضaxik laa tukiranna iyo laa tukiran awqid اlmasaabiix awqid shid almisbaax awqidanna awqidan laa tasxab اlashraara laa tasxabanna اlashraara kuwa sharka ah la saaxiibi iyo laa tasxaban laa tasxaban alashraar التمرين الصابع تمرين في الإعراب نموذج لا تعذبن الحيوان لا تعذبن لا دو الناهية تعذبن عذاب عقاب tucadibana ficlu mudaaricu mabniyu cala alfatxi liitiصaalihi binuuni towkiid wey nuunu towkiidkuna waa xaraf alxayawaanana waa mafcuulkii tucadibana waxaan ka tegay laa naahiya ku jirta markaad tidhahdo ficlu mudaaricu mabniyu cala alfatxi tidhahdo fii maxalli jazmin buu ku daraya fii maxalli jazmin waaba darsiga inagu soo xiga alicraab almaxaliyu halkaasaynu fii maxalidana ku baran doona wuxuu yidhi icraabkiisa laa tucadibanna alxayawaana laa naahiyatun xarfun mabniyu cala sukuun tucadibanna ficlu mudaaric mabniyu cala alfatxi liitiصaalihi binuuni tawkiid في محل جسم بلا الناهية بلا الناهية ayaa lgu جسمi في محل جسم wy الحيوان مفعول به منصوب بالفتحة irxamna ducafaa dumar oo u naxariista dadka ducafada irxamna irxam ficlu amrin mabniya cala sukuun wa nisbati faacilun mabniya cala alfatxi fii maxalli rafcin mabniya cala alfatxi na way fuxsiisan tahay fii maxalli rafcin bay taallaa lannu faacil wey faacilkuna waa marfuuc adducafaa mafcuulu bihi mansuubun bilfatxa sidaasaa loo soo qabanaya icraabka sidaa u qoray acrib iljumlatayn alaatiyatayn labadan jumlana icraab anjizana alwacda ka bax ballankii anjizana ka bax alwacda ballankii fuli anjaza xurun maa wacad bay dhahdaa carabtu anjaza xurun maa wacad qofka wanaagsani wixii ballan qaado uu ka baxa wuu fuliyaa baan ujeeda wuu fuliyaa marka fuli anjizana alwacda laa tactamidna cala alkhadam laa tactamidna dumarow ha ku tiirsanaanina cala alkhadami shaqaalaha ha isku ilaawina dadka idiin shaqaynaya idinku shaqaysta macnihii guwe kuwaana waad soo icraabaysaan wallahu subxaana wa tacaala